bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى aalihi وaصxaabihi أجmaciin ama bacdu <coughs> faslun fi اliilaa'i iilihiiba u fasal yahay axkaamtiisii axkaamu اliilaa aliilaa waa masdaru aalaa yuulii iilaa'an idaa xalafa haddii uu dhaarto sharcigana iilo waxaa lagu yidhaahdaa xalifu الزawji xalifu zawjin zawj dhaartiisa yasixu dalaaquhu furiinkiisa oo ansaxayo liyamtanica soo uga reebtoonaado inuu ku dhaarto min wad'i zawjatihi naagtiisa inuu u tago oo u galmoodo fii qubulihaa horay mutlaqanba aw fawqa arbacati ashhurin ama inuu iska idlaaqo ama inuu afar bilood wax ka badan sheego shan bilood waxaan ilaahay ugu dhaartay inaanan kuu tegaynin waa iilow ilaahay waxaan ku dhaartay inaanan ku jimaacaynin oon kuu tegaynin oo ku dhaartay waa iska idlaaqay waa iilaa ayb sharciga marka saasaa lagu yidhaha zawj baa dhaaranaayo zawjkaasoo dalaaqiisu oo ansixi ansixi lahaa haddii uu wax furo wuxuuna ku dhaaranayaa wuxuu u dhaaranaya waxay tahay in zawjadiisa ounan jimaacin ayb ayuu ku dhaaranaa ayuu u dhaaranayaa iilaha marka asalkiisa aayadda qur'aanka liladiina yu'luuna min nisaa'ihim tarabusu arbacati ashhur ayaa tilmaamayso nebigana salى اllahu عalيyه ali wasalam aalaa rasuulu lahi sal slam can bacdi nisaa'ihi ayuu ka dhaartay muddo bil ah laakiin iilo lama dhaho marka kaas marka haddana la fiiriyo axkaamta hadda uu soo wado ayb ilaa bil waa ka yar tahay afar bilood marka bil labo saddex hadduu ka dhaarto wax dhibaataa ma laha waa yeeli karaa isoo ku edbinayo ayb laakiin hadduu ilaaqo ama afar ou ka badiyo markaas waa iilaha marka la joogo axkaamtaanna ay imaanayso ayb marka rasuulka sala allahu alayh ali wasalam iilaa buu sameeyey muddo bil ah sagaal iyo labaatan maalmood markuu joogay ayuu ku noqday markaasaa la yidhi yaa rasuul allah inamaa xalafta shahran bil ayaad dhaaratay markaasuu wuxuu yidhi ashahru haakada wahaakada labaatan iyo sagaalna waa noqotaa soddonna waa noqotaa arkaan buu leeyahay marka iilaha arkaantiis waxaa weeyaan maxluufun bihi wax lagu dhaaranayo maxluufun calayhi shay korkiisa yacnii lagu dhaaranayo waxaa la rabo dhaarta ay ku socoto ayb almuddatu rukniga saddexaad waa muddadii kan afaraadna waa siiqo kan shanaad waa zawj in la helo midka lixaadna waa zawja ayb awalan maxluufu bihiga waa ilaahay in lagu dhaarto magac alle tilmaan alle ayaa lagu dhaaranaya ama wax nadar u eg nadar oo kale ayb nadarku dhaar buu iska shabbahaa ayb maxluufun calayhi shayga korkiisa loo dhaaranayana waxay tahay wadci sharci ah oo marka kaana marka inuu ka tago wadci sharciga ka tegistiisuu ku dhaaranaya ayb maxaa marka wadci sharci ah marka la leeyahay maxaa baxaayana wadcigii aan sharci ahayn sida maalan hadduu ka dhaarto iyadoo xayd qabto inuusan u tegaynin de awalba inuusu u tegin aa laga rabe kaas ayb tan saddexaadna waxa ay tahay muddada ayb muddadu iyadu waxay tahay inay afar bilood ka badan tahay ayb an taziida calaa arbacati ashhurin inay afar ka badato siiqada uu ku dhaaranaayo ayb siiqada yacnii iilaha uu ku dhacayan ujeedaa waa lafdun yushciru bihi lafdi ku tusi karo ku moodsiin karo ayb rukniga shanaadna waa zawj rukniga kale ee shanaad waa zawj ayb zawjka marka isaga waxaa loo shardiyaa inuu ahaado qof jimaac ka suurtoobayo ayb iyo in dalaaqiisa uu ansixi karo labadaasaa laga fiirinaa shardi ninka haddiiba marka horeba jimaac uusan ka suurtoobi karinoo cillad ou lahay waxba aanu jimaaci karin ma ansaxaayo yacnii iilihiisa ayb sixatu dalaaqihiina waa shardiyo inuu wax furi karo labadaa shardi baa zawjka loo shardiya zawj jimaac uusan ka suurtoobi karin maxay tahay maalan ciniinow noqday ayb cilaa timid marka jimaac hadduu ka dhaarto macno male maxaa yeeley tan baanba maba samayn karaba hadda haddii hadda lagu qasbilaa ma samayn karo khiyaar inay aaddo iyo hadday iyadu sidaas rabin inay qaadiga u tagto khiyaar aaddo wayayb oo wixii la maraayey marka la maro muddadii la sugaayey loo sugto ayb rukniga lixaadna waa zawjatun naag ayb naagtana marka iyada waxaa shardigeedu uu yahay imkaanu wadcihaa naag la jimaaci kara inay tahay haddii maalan naagta iyadii cillad ay leedahay oo meeshii wax ku daboolan yihiin oo jimaaci uunan ka suurtoobi karin waa laga iilaa baa lagu sameeyey ma la dhahayo waa iyada horta in la jimaaci karo waa shardi ayb wa xalafa haddii uu dhaarto ninkii zawjkii allaa yadaa'a inuusan u tegin uunan u galmoonin zawjatahu xaaskiisii mutlaqan sideedaba ow amase muddatan muddo uu dhaarto muddada oo tasiidu ka badan oo ka siyaadayso calaa arbacati ashhurin afar bilood ka badan ayb fa huwa isagu muulin weeyaan ninkaasi nin dhaartay oo axkaamta soo socota kaasay ku soconaysaa waxa uga horreeyo marka fahamka muhiimka u ah waxay tahay axkaamta laga hadlaayo dadka ay khusayso inay kuu suuraysan tahay axkaamtaba dadka ay khusayso haddaynan kuu suuraysnayn ma fahmaysid marka axkaamtii waa qaldaysaa natiijada waa laga qaldamaa marka hore marka wuxuu kuu suureeyey yow iilo ka dhici karaa wa idaa xalafa haddii uu dhaarta ninkii allaa yada'a inuusan u galmoonin zawjatahu xaaskiisii mutlaqan sideeda aw amase muddatan ou dhaarta muddo inuusan u galmoonin muddada oo tasiidu ka badan calaa arbacati ashhurin afar bilood ka badan fa huwa isagu muulin weeyaan nin dhaartay oo xukmuliilaa qaadan karo muddadii buu marka sheegay afar bil inay ka badnaato ama layska idlaaqo wayu'ajalu lahu waa loo sugtaa waa la madaleeyaa isaga in sa'alad hadday weydiisato daalika kaagaasi noqod arbacata ashhurin afar bilood baa la sugaa oo loo madaleeyaa ayb wayu'ajalu lahu waa loo dibdhigaa in sa'alad hadday su'aalata dalika kaagaasi oo iila ninkan waa iga dhaartay inuu igu soo noqdaan rabaa hadday leedahay arbacata ashhurin baa loo sugtaa oo yacnii la dibdhigaa ilaa afar bilood aayadda naskeedaa sheegaya marka uma yukhayaru waa la khiyaar gelinayaa bayna alfay'ati ninkii baa khiyaar marka afar markay dhammaato furin iskama dhacaaya markaas uma yukhayaru waa la khiyaar gelinayaa ninkii bayna alfay'ati noqod iyo watakfiiri iyo kafaaro gudasho labadaa mid samey baa leeyahay waxaan ujeedaa uma yukhayaru waa la khiyaar gelinayaa bayna alfay-ati watakfiir inuu intuu ku laabto naagtiisii dhaartiina ka kafaaro guto iyo awi alaaqi ama inuu iska furo ayb labadaa waa wax loo khiyaar gelinaya dhaartaadii ka laabo naagtaadii ku noqo dhaartiina kafaaro gudka la imaw oo kafaaratlyamiin la imaw awi alaaqi ama iska fur haddaadan rabin fur ayb fain imtanaca haddii uu diido dallaqa calayhi alxaakimu xaakimkaa korkiisa ku furaaya marka xaakimkii ayaa qaadigiibaa furaaya marka haddii uu diido qaadigiibaa furaaya niyaabatan canhu isagoo markaa qasab uga naa'ib ah hal dalqad baa naagtan ninkan uga furay buu leeyahay warqad buu siinayaa waa furan tahay naagta biswa halkan marka wuxuu ku tusaa afarta bilood dhammaadkeedu dalaaqa kuma wujuubaayo ee dalaaqu waa in la ridaa qasab afar bil ninka waa leeyahay inuu naagtiisa ama ku edbiyo ama si ku yeelo afar hadday dhammaystiranto laakiin oo maalinka kale uu ku darmo ilaa hal maalin haddii afar bilood ay ka maalin baa ku siyaaday maalinkaas marka inay waxay la waco laba markaa qaadiga uu u doorgeliyo inuu iska soo noqdo kafaaro gudna sameeyo ama inuu furiin leeyahay u naagtii furo haddii furiinkii uu diido qaadigii baa furaya <coughs> fa in imtanaca haddii uu diido uu ka mancismo zawjkii waayee min alfay-ati waalaaqi labadii waa diiday dallaqa calayhi alxaakimu xaakimkaa furaya markaasi korkiisa ku furaayo dalqatan waaxidatan rajciyatan isagoo joogo ayuu maqasheenaya korkiisa ku furaa dalqad hal ah oo rajciye ah ayuu furayaa haddii marka xaakimkii ou laba dalqad ama saddex rido ma dhacayo ayb haddii marka uu yidhaah naagtan ku noqo ma ku laabanayo aniga naagtan haddii bis uu yidhaahdo ee uunan diidin markaas furiinkii taladiisii uusan diidin qaadi waxa ma furayo adigaa fur la leeyahay marka haddaa ogoshaha furiinkii ilaha marka isaga axkaamtiisu waa taasaa ayb waxa marka lagu dhaaranayo qofkan ay wax ka guntanmi karaanna waa in maxluufu bihiga magacyada alle ama tilmaamaha alle t wax ka mida inay ahaadaan amase wax nadar oo kale u eg oo nadar ah ayb maalan haddii uu yidhaahdo haddaan kuu soo noqdo haddaan adigaba yani haddaan ku jimaaco lilaahi calaya kadaa wakadaa ilaahay saa saas igu leeyahay saddex maalmood inaan soomo haddaanba adig kuu imaado kuu galmoodo dhaaro nadarku dhaaro iska xisaabsan yahay walidaalika kafaaratu اnadri kafaaratu اlyamiin macnahaasaa marka uu ku guntanmi karaa isaga ayb maxluufu calayhiga kan lagu dhaaranayo korkiisana shaygan marka dhaarta ay ku dhacaysana waa inuu noqdo tarku wad'in sharciyin wad'i sharci ah inuu ka tago wadci sharci wad'i sharci marka la leeyahayna wad'i waxaa baxaya waxaan wad'i ahayn hadduu ku dhaarto oo waxaas kuguma samaynayo uu yidhaahdo waa macno male waaasayb wadigu haddii uu ka dhaartay hadduusan sharci ahaynna waxba male ilaa wadiga aan sharciga ahayn maba la ogolayn awalben muddaduna waa inay marka afar bil ka badan ahaato uu ka dhaaranayo muddada muddadu waa daruuri ama inuu idlaaqo meeshaas marka maxaa ka baxay haddii muddada uu sheego afar biloodna ka yar tahay muuli ma aha ninkaasna ayb ma dhaaran bil inaanaanan kuu tegin aan ku dhaayaan yani ku dhaartay muuli maaha waa ninka markaa nin dhaartay wuxuu noqonayaa markii labadaas la hela laysku helo ama muddadaas afarta bilood ka badan ama muطlaq ou ka dhiga muddada oo waxna aan muddo uusu sheegin labadoodana zawjka iyo zawjaduna waxaa shardi ah in jimaac ka suurtoobi karo haddii ninkaanba jimaac uusan isla haynin ama naagtiiba in la jimaaca maxal aynanba u ahayn waa dhaartay ma la dhahayo baabkaas khiyaar iyaa ka furan marka nacam isagii wuxuu leeyahay radqaa hadday naagtii tahay oo meesha ay daboolan tahay inuu fasaq iska samaysto u qaato khiyaar ka qaato iyo isagii haddii uu ciniin uu noqdana in waqtigii la sugaayey la sugo qaadiga loo rafciyo hadday caddaato ciniinnimadiisa khiyaar ay leedahay fasli baa ay qaadanayna taas iyada baabkeeda waa soo marnay faslun fi dihaari fii axkaami dihaari dihaarka axkaamtiisii caddaynteediibu u fasal yahay dihaar marka luqatan ma'khuudun min adahri dhabarkaa laga qaatay sharcigana waa tashbiihu zawji zawjatahu gayra albaa'ini biunhan lam takun xillan lahu waa ninku inuu naagtiisii aan ka baa'inin uu ku shabbaho naag aan isaga xalaal u ahayn ayb naagaan xalaal u ahayn ayuu ku shabbahay naagtiisii aan ka baa'inin ayb taasaa marka daabitkiisa sharcigaa uu noqonayo ayb dihaarku marka arkaan buu leeyahay arkaantiisu waa mudaahir nin wax dihaaraayo ayb mudaahirun minhaa mid xaggeeda uu ka dihaaraayo mushabbahun bihi iyo wax lagu shabahaya taas la dihaari rabo ninka marka wax dihaaraya waxaa loo shardiyaa kownuhu zawjan inuu horta nin wa nin zawj inuu yahay yaqacu dalaaquhu furiinkiisuna u dhacayo kownuhu zawjan yaqacu alaaquhu nin furiinkiisu ou dhici karo oo hadda hadduu furiin rido wax furi karo kaasaa dihaar samayn kara majnuun iyo ma samayn karaan dihaar naagta xaggeeda laga dihaarka laga samaynaayana waa kownuhaa zawjatan ayaa shardi ah naag la qaba inay tahay naag aan la qabinoon zawjo ahayn lama dihaari karo kownuhaa zawjatan marka markuu leeyahay tan la qabana waa soo gelay midda dalaaqa rajciga ku jirtana waa soo gelayn oo iyada dihaarku waa haleela horaan shalay waxaan u sheegnay inay tahay zawja ayb ha u qaadanin marka kownuhaa zawjatan markaan leenahay mid hadda xarig ku jirta unbis inay tahay mid xataa la furay oo ciddadii ku jirto hadduu yidhi anti calaya ka dahri dihaar oo ku dhaca <coughs> mushabbahu bihiga qofka uu wax ku shabahayo maxaa laga rabaa inuu ahaadana ayb waa inuu dhadig yahay horta ayb waxa uu wax ku shabahayo waa inuu dhadig yahay koo ama naagtii dhammaydba yaysan ahaanine korkeeda qayb ka mida ah xataa oo hadda markuu leeyahy anti calaya ka dahri ummii uu leey dhabarku waa juz ka mida un hooyadii ayb marka dhabarna shardi maaha calooshii baa lamida gacantii baa lamida farjigii baa lamida dhabar keliya shaaha u qaadanin in xukunka uu ku dhacayo bisna ayb ay juz oo iyada ka mida oo uu ku shabaho ay juz oo aan yani iyada ku dhegan oo uu ku shabaho waa ku dhacaan ayb waxaa kaloo shardi a ah, mushabahu bihi u maxram inuu yahay ayb nasab ama nuugmo ama musaahara maxram ugu ah lam takun xillan lahu qablu hadda ka horna aan xalaal u noqonin ayb midaan isaga isagoo yacnii nin weyn ah hadda ka hor inta aynan asbaabahan imaanin ka hor yacnii aan xalaal aan u ahayn ayb marka adda waxaa weeyaan dadkii taxriimkoodu ta'biidka ou ahaa weligiisna guur aan u qaban aan yacnii aan eh, hadda ka horna aan xalaal u noqonin hadday hadda ka hor xalaal u noqotay hadda laakiin ay xaaraan ka tahay si mu-abadaba xaaraan ha uga ahaatee taas iyada maahan bay dhahayn ayb marka hooyadiis iyo gabadhiisii iyo ayb walaashiis iyo ayuu ku shabahay ayb juz ka mida ama iyagoo dhan buubu ku shabahay hooyaday oo kale iga tahayuu yidhi ama hooyaday caloosheedoo kale iga tahay waa iska noqonaya dihaar marka mushabahu bihigiina waa kaasaa dihaarku marka isagu maahan furiin ma aha dihaarka furiin maahanoo furiin laga tirinaya maahan oo qofka ka nuqsaamaya maaha isaga wadihaaru dihaarkii an yaquula inuu yidhaahdo waa arajulu ninkii lisawjatihi xaaskiisa inuu ku yidhaahdo anti adiga calaya aniga korkeyga kadahri ummii hooyaday dhabarkeeda oo kale ayaad korkeyga ka tahay anti adiga kadahri ummi hooyaday dhabarkeedoo kalea tahay calaya aniga korkeyga fa idaa qaala lahaa marka hooyaduna waa iska waa iska tusaale gabadh kadahri ala eh, kadahri bintii iyo hadduu yiraa iyo kadahri ukhtii iyo waa la mid fa idaa qaala lahaa haddii uu ku yidhaahdo daalika kaagaas walam yutbichu marka dihaarku ninuu ka suurtoogaa naag iyada xuma dihaari karta fa qaala lahaa haddii uu yidhaahdo ninkii naagtii daalika kaagaas uu ku yidhaahdo walam yutbichu ounanna ka dabageynin bidalaaqi furiin uusan ka dabageynin saara wuxuu ahaaday huwa isagu caa'idan mid noqday walazimathu waxaana ku laasimtay alkafaaratu kafaaro halkan marka wuxuu leeyahy ninkii naagtii buu saas yidhi wakhti yar ayaa ka soo wareegay oo u furi karay ayaa ka soo wareegay mana ku dhawaaqin furiin ninkaasi naagtaasi waa haystaa marka waa u laabtay ayb ayb uma yacuuduuna limaa qaaluu naagtii markaa cawdku muxuu ku xasilaa noqodku madhabku wuxuu leeyahay noqodku wuxuu ku xasilaa oo ninkan waa noqday waxaa la dhihi karaa haddiiba uu iska aamuso acbaar wakhti uu wax furi karo uu ka soo wareego iska haysto marka laakiin haddii uu yidhaahdo anti calaya ka dahri ummii wa anti daaliqun furiin buu kasii dabageeyey maba waxba uma dhexeeyaan kafaara ninkaas lagama rabo maxaa yeelay maba noqoninba kafaaraduna cawd bay ku xasishaan iyo noqon cawdkana daabitkiisa ama yacni eh, fahamkiisu waxaa weeyaan inuu wakti ka soo wareego ounan furin naagtan dii marka anti calaya ka dahri ummii buu yidhi waa iska aamusay waxba waa ku furay ma dhihin naagtaas ninkaas waa waa la jooga waa ku noqday ku noqoshadaasi marka waxay keenaysaa marka kafaaray waajibisayba jaa faidaa qaala lahaa haddii uu yidhaahdo iyadii uu ku yidhaahdo daalika kaagaaso anti calaya kadahri ummiidaas waaye walam yutbichu ounana raacinin bidalaaqi furin uusan ka dabageynin saara wuxuu ahaaday huwa zawjku caa'idan mid noqday buu ahaaday naagtii ku noqday walazimathu waxaana ku laasimtay alkafaaratu kafaara ku laasimtay kafaaradii maxay tahay marka wاlkafaaratu kafaaradu cidqu raqabatin luqun xoraynteedu waay mu'minatin oo mu'minad ah aayadda halkan waa iطlaaqday laakiin kafaaraةu اlqatli ayaa lagu qeyday yuxmalu اlmuطlaqu cala اlmuqayad marka ayb waa laba shayoo xukunka itaxadaa fi اlxukmi waاkhtalafaa fi sabab sababkii isku khilaafeen xukunkii bay marka mid ka noqdeen waa xml اmطلqa calى اlmuqayad waa jaa-is iska bannaan yahay cidqu raqabatin luqun xoraynteed luqunta oo muminatin muminada saliimatin taasoo nabad gashay min alcuyuubi ceebyaalka nabad gashay almudirati wax dhibaysa bilcamali camalka ayb camalka marka ugu wax dhibaysay walkasbi iyo kasabka ugu wax dhibaysay waa inay marka ka nabad gasho fain lam yejid waa muratab marka kafaaradu fain lam yajid haddii uusan helin fa siyaamu shahrayni facalayhi korkiisa waxaa ah siyaamu shahrayni laba bilood soonkood mutataabicayni isxigxigto laba biloodoo isku xigxigto inuu soomo labada bilood la sheegayna kuwa waa kuwa bilaha qamariga ah haddii mid labada markaa labaatiiy sagaal labaatiy sagaal ay ku wada dhammaadana laba bilood isku xigto waa soomay soomkaasina niyatulkafaara waa inuu ula niyeysto waana inuu niyeysto habeenkii haddii uusan niyeysanino niyada ka tago waxba kama jiraan ila waa soon waajib a ah, soon sunnaa maahan kane ayb haddii marka isaga wax ku yimid tacaddi isaga uu sameeyey dartiis hadduu ku kala jarana waa baaba'ayaa tataabuci baa la waayey tataabucuna waa shardi waa inuu haddana bilaabo mar kale intii uu soo soomay eberey noqonaya haddii laakiin isaga wax aan ka imaanin xag allaba ka yimid hadday iska tahay dhib male sharcigu wuxuu ku dhisan yahay rafculxaraj ninkii haddii marka isagoo saas iska jiro aad u daran ay qabato la soomi waayo hal maalin oo iska dhaafo waa tataabuciisi ma kala go fain lam yajid fasiyaamu shahrayni mutataabicayni fain lam yastaطic haddii uusan awoodin mudaahirkii waayo laba bilood soonkood fa icaamu sitiina miskiinan facalayhi korkiisa waxaa icaamu sitiina lixdan quudintood miskiinan min miskiinin lixdan miskiin inuu quudiyo <coughs> kullu miskiinin miskiin kastaa muddun mud ayaa u sugnaaday uu leeyahay kullu miskiinin likulli miskiinin muddun baa u sugnaaday uu lahaanayaa oo waxaa markaa la quuto aka zakaatulfirigii wixii aan ku soo marnay baa u shardi ah walaa yaxilu lilmudaahiri marka kafaaradii sidaas ah ayb xadiidka nebiga sala allahu alayh ali wasalam aws ibnu saamit ayayna ku timid naagtii markay nebiga u timid oo ay tiri ninkan waa waayeeloobay waa yacnii wuxuu ah, intuu igu xanaaqay buu wuxuu yidhi anti calaya ka ummii marka nebigu iska aamusay sala allahu alayh ali wasalam dihaarkuna waagii hore furiin oo kale u ahaan jiray aad bay hadalka ugu celcelisay waxyi baa soo degay qad samica allahu qowla alatii tujaadiluka fii zawjiha wa tashtakii ila allah ayaa soo degtay axkaamtan baa marka timid kafaaradan baa marka lagu waajibiyey marba haddii ninkii intuu naagtii sidaa ku yidhaahdo oo maxaarimtiisii uu ku shabaho oo weligii maxaarimta aan weligood u xalaal noqonin isaga weligii aan u xalaal noqonin uu ku shabahay ama iyagoo dhan ha ku shabah ama qayb ka mid a ah ha ku shabaha jirkoodee ninkaasi markaa haddii sidaa uu yidhaahdo ee uunan ku darin furiin raacinin waa nin markaa u noqday naagtii cawdkaasina wuxuu waajibsanayaa kafaaruuba keensaday kafaaradaasuu la imaanayaa mana u bannaana walaa yaxillu ma xalaal aha lilmudaahiri ninka mudaahirkae dihaaray uma bannaano uma xalaal aha wad'uhaa naagta inuu wadiyo oo u tago xataa yukafira intuu kafaarada ka dhammaysto ilaa u ka kafaaradii u ka dhammaysto uu kafaaro gudkii uu dhammeeyo uma xalaal aha ay markuu kafaaro gudkii dhammeeye marka ee u laabto marka jimaaceedii waa u bannaan yahay markaas ninkaasi marka ma furiina ka nuqsaamay mase furiin kama nuqsaamin saddex hadduu ku qabay oo uu sidaas yidhi kafaaro gud la yimid weli saddexdiisii baa baaqi oo naagtan uu ku qabaa لأن الظهاaر laysa طلاaqا ihaarku isagu maaha furiin ma ah fasl fii bayaani axkaami اlqadfi wاllicaan licaankii iyo qadafka axkaamtiisii caddayntiisii u baab yahay ayb licaan marka ma'kuudu min allacni baa laga qaatay ay ilbucdu wa sharcanna waxaa lagu yidhaha kalimaat maksuusaة kelimaad gaar ah gaar ahaaneed jucilad laga yeelay xujatan xujo laga dhigay lilmudari midka la dhibaato geliyey ilaa qadfi man qof yacnii qadafkiis loo dhibaato geliyey ladakha firaashahu gogashiisa wasaqaysay wa alxaqa alcaara bihi ceebna markaa haleeshiisiisay yani nin dhibkaas ku dhacay oo qadafkii uu ku qasbanaaday ayaa xal looga dhigay licaanka ayb <coughs> ayb qadafku marka naag ajnebiya inuu ku tuuro iyo naagtiisa inuu ku tuuro waa marka haddii naag ajnebiya uu ku tuuro oo aan xaasba u ahayn oo zaaniyad yahay iyo saasaa tahay iyo uu yidhaahdo kale siddeetan jeedal baa lagu yeelanayaa hadduu markhaati soo oogi waayo ayb والذiina yarmuuna الmuxصanaati ثuma lam yaأtuu بأrbacati شhuhadaaءa fajliduuهum ثamaaniina jalda siddeetan ku dhuftaa haddiiba aan hadda ka horna la xadin qofkaas zinana aan lagu xadin hadda ka hor zina lagu xadin laakiin qofka haddii hadda ka horba xad zina lagu dhuftay boqol karbaash baa lagu dhuftay qof sidaa ahaabaa marka wuxuu yidhi zaani yahay zaaniyad yahay ama zaaniyahow ayuu yidhi kaasoo kale marka muxsannimadii baa ka maqan makud ma qadaf cabdulqadaf ma ku mutaysanayo laakiin waa un tacziiri wax lamida iyuu ku mutaysana ila ixsaanku waxaa weeyaan meeshaan ifaaf yani waa waa cifa tacafuf qofka marka uu isdhowro ayb haddii waxa la qadfay zawjadiisa waxa waxa wax qadfaana waa nin cidda uu qadafka zinada ku tuurana waa naagtiisii markaas waa axkaamtan ma isaga marka waxaa lagu yeelanaya siddeetan karbaash in lagu dhufto siddeetanka wuxuu uga badbaadi karaa licaan haddii uu licaantamo siddeetankii waa ka badbaaday qadafka ayb iyadii baa marka waxaa ku soo wareegay xad hadday iyadana licaankii la timaado intii oo kale xadkiiaa ka dhacay iyadana wayadra'u canha alcadaaba an tashhada arbaca shahaadaatin biاllaah saasay la imaanay marka licaankii wuxuu keensanayaa furqo labadaa qof waa kala tegayaan taxriim abadiyana waa xasilaa marka weligood ma isguursan karaan ilmo ay waddo markaas haddii uu rabo inuu nasabkiisa ka anfiyana waa u licaantami karaan ilmahan aniga ma dhalin licaan waa u samayn karaan licaankii horena oo naagtaydii waa zinaysatay uu yidhi licaanka uu ka samaynayana haddii ilmo iyo uur iyo waxaas ay jiraanna waa inuu ku daraa cunugan ay wadana aniga cunugayga ma aha inuu yidhi bis markaa ka tirmi cunugaas lacaankii marka laba rukni buu leeyahay mutalaacinaan iyo siiqo bis laba islacnadayso iyo siiqo labada marka mutalaacina shuruudihiisana waxaa weeyaan licaanka shuruudihiisa qadaf xad waajibiyo inuu ka soo hormaro ayb qaadi inuu amro kelimaadkaasna qaadigu u laqino iyaga labadan qof licaantamayso iyo in laysku xiriiriyo shuruuddiisa saas waa inuu qadaf ka horeeyo qadaf xad waajibiyo inuu ka horeeyo qadaf aan xad waajibinin maya qadafka xadka waajibiyo marka zinada laysku tuuro o shardiga kale wuxuu yahay inuu qaadi amro qaali inuu amro uu amar ku bixiyo oo isagu marka licaankii uu isu keeno labadan qof marka uu amro licaantama uu yidhaaho iyo inuu qaaliga kelimaadkii licaanka oo u laqino iyaga sidaas dheh uu yidhahb iyo inuu isku xigo suuratu nuuraana ilaahay uga hadlay faslun waidaa rama rajulu ninkii haddii uu ku tuuro zawjatahu xaaskiisii bizinaa zina uu ku tuuro fa calayhi korkiisa waxaa xadulqadfi xadulqadaf baa dushiisa ah ayb oo marka qadaf baa ku waajibayo ilaa an yuqiima inuu soo ooga maahane albayinata markhaatidii inuu la imaado soo ooga maahane ow amase yulaacina inuu licaan tamo haddii markhaati ou keensado wax licaana uma baahno isaga markaas laakiin markhaati ma haayo isaga unbaa markhaati isu ah ayb wاladiina yarmuuna aswaajahum walam yakun lahum shuhadaءu ilaa anfusuhum fashahaadaةu axadihim arbacu shahaadaati biاllah fayaquulu wuxuu dhahayaa cinda alxaakimi xaakimka agtiisa wuxuu ka dhahayaa fi ljaamici masjidka jaamica dhexdiisa cala almimbari mimbarkii korkiisii fii jamaacatin maca jamaacatin jamaaca la jirkoodo min annaasi dadkii ka mida jamaaca dadkii ka mida dhexdoodu ka dhaha weliba culamada qaar waxay yidhaahdaan waxaa sii fiican bacda alcasr in laga dhigo oo waktigiina wakti laga dhiga yani aad marka dhaaraha bacda alcasr waa ogtihiin yani dhaarta la dhaartaa waa dhaaraha wakhtiyada kale lamid maaha xadiidtaa ku soo aroorta ashhadu billaahi markaa wuxuu leey sidaan buu dhahaya ashhadu waxaan markhaati gashtay billaahi alla subxaanahu watacaala waxaan u markhaati geliyey inanii aniga la asaadiqiin inaan run kuwa sheegayo aan ka mid ahay kuwa runta sheegayo fii maa kii aan ku run sheegaya ramaytu bihi aan ku ganay zawjatii xaaskaygii fulaanata hiblaaye ahayd oo mina zina zina ah wixii aan ku ganayo zina ah inay run aan ku sheegaya ilaahay aan markhaati ku gashtay waana haada alwalada haddii ilmo ay jiraano inuu anfiyo ou rabo waana haada alwalada waladkaanna min azinaa zino ayuu ka ahaaday walaysa minii anigana igama mid aha arbaca maraatin afar jeer buu sidaa dhahaya siiqadii wa wayaquulu fi lkhaamisati midii shanaad dhexdeeda wuxuu ku odhanayaa bacda an yacidahu markii uu waaniyey waaniye ka bacdi alxaakimu xaakimka xaakimka markuu waaniye ka bacdi oo rasuulka sala allahu alayh ali wasalam ninkii labadii licaantamayeen markuu ninkii afartii dhaartay ayuu wuxuu yidhi afka ka qaba ka qabta marka waa tii uu yidhi markaa war cadaabka adduunyada iyo midka aakhira kan aakhiraa daran cadaabka adduunyadu xadkan a ah ka cararaysa siddeetan karbaash kan aakhiraa ka daran haddaa been sheegaysa lacna hiya alwaajiba war middaan shanaad waa middii lacnaddii keenaysay waay oo kugu waajibinayso lacnad inay kugu dhacdo keenaysay waayo saasuu marka dhahay waanadii marka xadiidkaasaa laga qaatay bacda an yacidahu alxaakimu markuu waaniyo kadib sidan buu dhahayaa tii shanaad wa calaya dushayda lacnatullaahi ilaahay lacnadiisa ha ahaato oo ilaahay lacnadiisa dushayda ah in kuntu haddii aan aniga ahay min alkaadibiina beenaalayaalka dhan ka mid ah haddaan warkaan been ku sheegayo lacnad alle korkeyga ha ahaato waa ka baxay marka ninkii wayatacallaqu bilicaanihi ninkii licaankiisii waxaa ku tacalluqaya hamsatu axkaamin marka isagii baa ritay naagtii weli lama gaarin shan axkaam baa meeshaas ka soo baxayso suquudu lxaddi xadka dhiciddiisii canhu ou isaga ka dhaco xadka ka dhacaya kee wayna xadulqadafi wa wujuubu wujuubulxaddi xad waajibnimadiisii calayhaa naagta korkeeda uu ku waajibay isaga saasoo uma dhaaranin naagtii jaaxadaa ku waajibay hadday dhaaran weyso iyada marka dhagaxa lagu dinayo gogol ayay ku jirtay <coughs> wa zawaalulfiraashi firaashkii zuulidiisii ayb firaashkii marka inuu zuulay musanifka saanu ka cabire gogashi inay zuushay ninka licaankiisaa gogasha ku zuulaysaa markuu dhammeeyo laakiin kutubta kale waxay cabiraan alfurqaةu اlmu'abada wاlfurqaةu اlmu'abadatu furqo abadi ana waa xasilaysaa weligood aysa isguursan karin ayb been xataa hadduu rabo ha sheego meeshaan marka culammada qaar baa waxay qabaan furqadu waxay dhacaysaa iyada markay dhammaysato kadib markay tiyada ka baxda kabacdi ayaa furqadii markaa ay dhacaysaa oy imaanaysaa ayb labadan qowl marka maxaa tamaro oo ku jira labadan khilaaf in la yidhaha furqada waxay xasilaysaa bacda licaani اlmar'a iyo in la yidhaha maye ninka marku dhammeeshantiisayba furqada xasishay amarada ku jirtaa maxay tahay amarada ku jirtaa waxay tahay ninkii marku licaankii dhammeeyey haddii uu dhinto ma dhaxlaysa iyada lannaha zawjadiisii ma ah waaba dhammaatayba haddii aan dhahno asaga licaankiisa markuu dhammaado furqaaba xasishay oo saa ku xasishay haddii la dhaho bis waayo iyada marka xaas maba oo ahanba mana dhaxlaysa iyada ayb haddii la yidhaahdo laakiin iyada licaankeeda marku dhammaado markaasay furqadii timid oo gogashii markaasay zuushay haddii la dhaho isagii baa dhintay licaankii buu dhammeeyey waa dhintay iyadoon weli licaantamin zawjadiisii weli waay waa dhaxle mawdkeedii iyo furqadii yaa horreeyey mawdka yani furqadii weli dhicin oo isagii dhintay weli nin waay marka amaradaasaa marka khilaafkaas marka ku dhex jirto ayb <clears throat> madaahibta qaarna saasay qabaan laakiin madhabku sida uu qabo waa saan hadda u sheegaynaa iyada licaankeeda faa'iidada ku jirta hal wax waa iyada unbaa ku badbaadaysa bes mar horaaba furqadii waaba xasishee waana dhacday wayadra'u canha alcadaaba an tashhada arbaca shahadaatin qur-aankuna naskiisa saasuu tusaa waxa weeyaan iyada cadaabka waxaa looga yani waxaa ka riixaya cadaabka an tashhada arbaca shahaadaatin bilaahi baa cadaabka ka riixayso cadaabku waa maxay dhagaxii lagu dili lahaa bis furqadii marka bimujarad ilcaan may ku xasilee mase waa inuu xaakimku qoraa ou ridaa bimujarad ilcaanay ku xasilee xataa xaakimka hadduusan dhawaaqin bacd اlxaadiidna wafaraqa baynahumaa iyay tilmaameen marka wafaraqa baynahumaa macnaheed un waxay tahay nebiga furqadoodiibuu socodsiiyey ee furqadii jaawaaba iska xasishay wayatacallaqu bilicaanihi licaankiisa waxaa ku tacalluqaya hamsatu axkaamin shan axkaam suquudulxaddi xadka dhiciddiisa canhu xaggiisa uu ka dhaco wa wujuubulxaddi xad waajibidiisii calayhaa korkeeda uu ku waajibo wa zawaalulfiraashi firaashkii zuulidiisii oo furqa mu'abadaa inay xasisho wanafyilu waladi waladkiina anfintiisii mar haddii licaankii uu ku soo daray cunugaana aniga ma ahan laysa minii markaas waa bis cunugaas shaqa iskuma dhahma markuu isaga dhammeeyo biswaa cunuga waa anfoomay wataxriimu iyo taxriim cala alabadi weligood inaynan isguursan karin marka tii hore waxay furqa mu'abada midana taxriim mu'abada marka ataxriim cala alabad waxay tahay licaankiisaas markuu dhammaado waxaa xugun gaar ah waa isagana naagtaani waxay noqotay naag weligiis uunan guursan karin hawayso karin kii horena marka wuxuu ahay zawaalu ama furqa mu'abada waxaa laga wadaa gogashii baa fag markaas dhahday oo ninkaan zawjiye dambe markaan iskuguma dhinay iyada lama sugaayo waktigii zawjiyadu waxay baaba'day isaga licaankiisii bay ku dhammaataa laga wadaa wayasqudu waxaa dhacaya alxaddu xadkii baa dhacayo marka naagtii ula licaantamay xataa nikaax iska dhaafa milkulyamiin uguma tegi karo iyadoo addoonoo la gedaayo hadduu soo gato ma u tegi kara axkaam kalena waa sii sheegaan kutubaha kale ay ka mid tahay yani suquudu xadaanatihaa iyo xanaanadeedii inay yani ay ka dhacday iyo fii xaqi zawj in lam tulaacin haddaynan iyadu markaas lacaantamin xadaana iyo wax xaqa kuma laha xataa low qadafahaa bizinan bacda dalika laa yuxad mar dambe haddana hadduu zino ku tuuro laa yuxad isaga looma xadayan laakiin qof kale oo dadkii meesha joogay ka mida hadday zino ku tuuraan naagtaas markay lacaantanta ka bacdi qofkaasi waa qof qadfay qof muxsan oo kale waa loo qadfa waa loo ad xad baa loogu dhufanaa laakiin isaga maya wayasqudu alxaddu xadkii baa dhaco canhaa iyada xaggeedu ka dhacaa muxuu ku dhacayaana bian taltacina inay lacaantanto ayb fataquulu waxay dhahaysaa ashhadu billaahi ama fataquula ay tiraahda markaa iyada ashhadu billaahi allaan markhaati gashanaya anna fulaanan hebel haadaa kan ah la min alkaadibiin inuu ka mid yahay kuwa beenaalayaalka ah fii maa kii ramaanii bihi ou igu tuuray oo min azinaa zina ah inuu been beenaalayaalka uu uga mid yahay ayb arbaca maraatin afar jeer bay sidaa dhahaysaa marka lafdu shahaadana waa la rabaa ashhadu billaahi oo kale qur-aanku kaasuu tilmaamay wataquulu waxay leedahay fi lmarati alkhaamisati marada marka shanaad bacda an yacidahaa markuu waaniye alxaakimu qaaliga xaakimka markuu waaniye kadib wa calaya gadab اllaahi ilaahay caradiisa korkayga ah in kaana min aلsaadiqiin kuwa runta sheegaya hadduu ka mid yahay bis marka iyada marka ma aragtaa licaankeeda faa'iidadiisa dhan waa maxay iyadaa ku faa'iidaysa bes amaa axkaamtii horay usoo dhacday iyada licaankeeda rajmiguu ka badbaadinaa bes ayb kelimaadkaas marka licaanka haddii uu marka lafdigan shahaadada hadduu axlifu ku bedelo ayb axlifu billaahi oo kale lafdulqadabna iyada ay bilacni ku beddesho ama cagsi ay isku noqdaan lacnatullaahi calaya iyo qadabullaahi calaya isagana ou dhaho ayb ow dikru kullin min aladabi min alqadabi wallacni ama labadaba qadab iyo lacni buu isku daray ayb waxaas oo dhan hadday yeelaan lam yasixa fi ljamiic kulli kuma ansaxayo shaaficiyada iyagu marka siiqada aaday ugu tashadudaan halkan laakiin marka qur'aankii maadaama saas uu ugu dhawaaqay sidaas qur-aanka u sheegay in loo sheego nebiga xilligiisiina loo sheegay si kale hadday noqoto allahu aclam marka in lafdu lafdu shahaada iyo lafdu اlqadab lafdu lacni waa ku kala laazima lacnadda ninkaa iskale qadabkana naagtaa iskale shahaadada labada waa wada leeyihiin faslu fi اlciddati ciddadii axkaamteediibuu u fasal yahay cidda marka la yidhaha sideeda waxaa loo qaybiyaa cidda sideeda marka waxay tahay awalan al min ictadda sharcigana waxaa lagu yidhaha tarabusulmar'ati naagtii inay korato muddatan muddo yucrafu fiiha lagu garanayo baraa'atu raximihaa raximkeeda beri ahaanshadiisa biaqraa'in ay ku ciddo tirsato oo ashhurin ay ku ciddo tirsato oo wadco xamlin saasuu ku sheegay ibnulqaasim naagtii inay muddo sugato lagu hubsado bara'atu raximihaa raximkeeda inuu beri yahay ilmo isku jirin ow bitacabudi in lagu darana waa daruuri bara'atu raxim keliya ma aha ciddadu macno tacabudna waa ku jiraa maxaa yeele hadday bara'atu raxim keliya tahay waxaa la dhehi lahaa hal mar haddii ay xaysho ha layska guursadaan maxaa yeele naagta hadday xayshay raximkeeda inuu beri yahay waa waa waa la soo ma fahmi laakiin tacabud baa ku jira meesha laftirkeeda hal lagama dhigina saddex baa laga dhigay nacam saddexda marka maxay tahay allahu aclam ilaahay baa saa un ku addoonsan xigmad ku jirta marka raximkeedaa lagu hubsanayaa ninkii laftirkiisa inuu ku noqo noqdo fursad oo helo xoogaa dheer waxyaabahaasaa ku jira marka ayb ciddadu axkaamta naagaha ku waajibta oo ciddada marka naagaha iska leh ninku keliya un wax uu sugtaa naag waxay tahay markuu afar naag isagoo qabo mid ka mida uu furo dalaaq rajciga uga maqan tahay naag kale ma guursan karo waa sugaa ilaa ay ciddadaas ka dhammaatay isagana leanna middaan baa weli xaas u sii ah hadduu naag kale keena shanay noqonaymarka ninku markaasoo kale ayuu xoogaa sugaana ilaa sida kale ciddada axkaam naagaha u gaaroo naaguhu ay leeyihiin <coughs> naagaha marka labaa loo qaybiyaa sidoodaba ciddada marka laga hadlaayo waxay tahay mutawafaa canhaa hayru mutawafaa canha labadaa koow marka hore u qaybi mutawafan canhaa hayru mutawafan canhaa mid laga dhintay midaan laga dhimanin u kala qaybi ayb tan iyada laga dhintay mar kasto ciddaa ku waajibayso ama madkuule ha noqoto hayru madkuule ha ahaato siay doonta sakiira ha noqoto mid weyn ha noqoto waxa allaale waxay doonta ha noqoto ayb marba haddii naagta aan loo tegin naagta marba haddii laga dhintay afar bil iyo toban baa ciddo u ah hadday uur leedahayna wadculxamli xamligii uurkii markaa inay dejiso yaa u ah ciddo ayb hayru lmutawafaa canhaa midda aan laga dhimanin ee furiin iyo uu ku dhacay tatii laga dhintay waa midda laga dhintay ciddadeedu waa laazime mar kasto xataa haddii ay tahay mid aan loo tegin waa la guursado caqadaa ku dhacay waa la furay waa laga dhintaan ujeedaa mar haddii laga dhintay afar bil iyo tobanku aa tirinayna lixdaadkii ayb hayru madkuule ciddo ma le haddaad maqasho waa midda la furay waay haddii la furo haddii laga dhinta ma aha ayb tan kale midda aan laga dhimanin ee iyadoo la furay waxaa u kala qaybisaa marka inay tahay min dawaati اlxamli iyo inaysan ahayn ayb uur inay leedahay iyo inaysan ahayn horta kow waxaa ka tirisaa middaas hayru اlmutawafaa eh, canha in madkuula iyo hayru madkuula u kala qaybi hayru madkuula hadday tahay famaa cidda ma laha iyada famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduunaha waa la furay ma loo tegin bis cidda male taas maxaa kuu soo haray marka madkuula meeshaan kugu jirta bis marka madkuuladii marka waxaa u qaybisaa dawaatulxamli iyo inaysan ahayn dawaatulxamli hadday min dawaati اlxamli ay tahay ciddatuhaa waxay tahay wadcu اlxamli uurkaas inay dhigto waxay noqotay marka hadday dawaatulxamli tahay waa taas haddii aynan ahayn hayru dawaati اlxamli see la yeelaa marka waa la dukuulay uurna ma laha waxaa u kala qaybinaysaa marka dawaatul aqraa iyo inaysan ahayn hadday dhiig hesho oo naag caado heli jirtay ay tahay ciddadeedu waxay noqonaysaa saddex duhri saddex jeer inay xayd ka qubaysato saddex duhri sida marka raajixa madhabka dhexdiisa duhriga alaqraa'u alqar'u huwa duhru qar'igu waa duhri sida raajixa ayb wاlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihinna ثalaaثaةa quruu qar'igana waxaa la yidhaha duhri duhri see loo xisaabaa naagtii waa furay iyadoo daahir ah oon loo loo usu tegin buu furay kow ka tiri xayd baa ka yimid duhri bay gashay kii labaad waa xayd baa yimid haddana duhrigay gashay kii saddexaad waa meeqo xayday maree markaas labay soo martay iyadoon la taabanino daahira la furay waa duhrigaasay ka baxday waa xaysha kow haddana duhri kaley gashay waa ka baxday xayd baa yimid labo xaydkii labaad waa duhri saddexaad ay gashay waa dhammaysatay xayd baa yimid xaydkaas dhexdiisa waa lagu guursan karaa nacam waan la jimaaci karin bis un nacam naagtan ciddadeedii waa dhammaatay saddexdeedii duhri waa qaadatay ayb haddii aysan ahayn marka kuwa xaydo oo ay tahay qof xaydkiiba ka go'ay ama ayd waxay noqotay aayisa ama waaba sagiiro yar waayo xayd ma aan gaarin ayb maalan taasoo kale marka waxay noqonaysaa saddex bilood oo bilahan qamariga inay ku tirsato ayb saddex bilood iyay tirsanee taas ayb hadday addoon tahayna biliyo bar xaggan xagga kalena laba qar'i laba duhri duhriga lama kala bari kara saama yani in la kala barana aqwaasha qaar waa sheegaysa calaa kullin marka waa nisfu ciddati اlxuri ay addoontii ku tirsaneen calaa haadaa marka ciddadkii intaas waay naam axkaamta ciddadka yani iyo say u kala qaybsamaan naagu naaguhu ay ku kala yihiin saas waay naagtu haddayba xayd heli jirtay ciddadeedu xaydkaasay yay ku feerineen hadday dhacda marka inta iyadoo xayd heli jirtay naagtii su-aal la weydiiyaa jirto badan naagtii maalan waa la furay nuujinay ku jirtaa naagaha qaar markay nuujinayaan xaydku waa ka maqan yahay caarid baa la lahaa marka xaydkaas wuxuu ku go-ay caarid mar haddii caarid oo ku go-ay weli cidda unbay ku jirtaa ilaa saddex duhri ay helaysa walow laba sana ha ka badnaato hadday doonto ma guursan karto cidday ku jirtaa haddii marka cudur oo ku go-oo kalena waa la sugaan iyada laftirkeeda waa dheeraynayaan shaaficiyada ilaa ilaa sinulya-si ay ka gaarto waa iska sugay bay leeyihin ayb oo xaydka laga waxaysan jiray marka calaa kullin eh, middan iyada radaaca iyo nuugmadoo kale ku timaado waa iska suganaysaa ninkaa markaa nasiibkiisu waa isaga dhe isaga dheere hayaan ayb wاlmuctadatu midda ciddo tirsanaysa calaa darbayni laba nooc korkood waay mutawafan canhaa tu xaggeeda laga dhintay wagayru mutawafaa canhaa iyo midaan xaggeeda laga dhimanin oo la furay yacni falmutawafaa canhaa midda xaggeeda laga dhintay in kaanad xaamilan hadday tahay mid uur leh oo <coughs> zawjkii baa la oofsaday ayb zawjkeedii baa xaggeeda laga oofsaday in kaanad xaamilan mid uur leh hadday tahay fa ciddatuhaa ciddadeeda biwadci lxamli wa ulaatulaxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna waa inay uurkaas dhigto marka marna uurku muddadiisa gaabnaa karta marna waa dheeraa karta hal bil iyadoo ah haddii la furo haddii laga dhinto waxay tegayeen marka ilaa iyo siddeed bilood marka waxaa weeyaan ciddii isaga jira ilaa ay uurkaas ka dhigto haddii marka ay dhacdo ninkii uu dhinto laba beri kadibna ay dhasho iyadoo uurlo sagaal biloodaa ninkii dhintayba laba maalmood kadib waa dhashay bis naagtaas waa bannaanka ciddadeedii waa dhammaatay afartii bil iyo tobankiina maba ma gelaysa hadday dheeraatay haddii kaleba saas waay bacdi saxaaba cali iyo kale waxaa laga wariyey inay dhihi jireen abcad اlajalayn waay labada waqti kii dheeray ku ciddo tirsaneen hadduu uurka dheer yahayna uurka haddii afartan bil iyo tobankan afartan bil iyo tobanka nacam laakiin aayaddu say tilmaamayso waulaatu اlaxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna kaas ka qabsa marka faciddatuhaa biwadci اlxamli waaye wain kaanat xaa'ilan hadday tahay mid aan uur lahayn oo yacnii caloosheedu maran golmaran ay tahay faciddatuhaa ciddadeedu arbacatu ashhurin wacashruun afar bil iyo toban habeen taas marka waa mutawafa canha waladiina yatawafauna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabasna bianfusihinna arbacata ashhurin wacashran wagayru lmutawafaa canhaa xaggeeda midkii ninkeedii laga oofsaday hayrkeed tii laga dhintay yanii midaan tii aan laga dhimanin wakayrulmutawafaa canhaa xaggeeda tii laga dhintay oo ninkeedii laga oofsaday middii aan ahayn in kaanad hadday tahay xaamilan mid uur leh hadday tahay faciddatuhaa ciddadeeda biwadci lxamli wa in kaanat haddii ay tahay xaa'ilan midaan uur lahaynna wahiya iyadu min dawaati walxaal hiya iyaduna min dawaati lxaydi ay tahay naagaha xaydka ka yimaado fa ciddatuhaa ciddadeeda halaaثatu quruu'in saddex daahirnimo saddex duhri saddex yacni jeer xayd inay ka daahir noqoto yacni waxaa laga wadaa duhriga muddadiisaa la tirinaa nacam saddex iyo labaatanna hadday tahay saddex yani duhri duhri duhri inay kala hesho ayb duhriga marka la xisaabi kara kee waay marka la sheegaya nacam qar'iga waxaa waaye huwa duhru almuxtawashu bayna xaydatayni waa midka laba xayd u dhaxeeya koow la dhahayaa nacam waa inuu laba xayd u dhexeeya duhriga la sheegaya nacam ee duhri siyaabo kale ku yimaado haddii uu jiro ictibaar ma lahaanayo nacam huwa almuxtawashu waa midka ku dhinac jiro bayna xaydatayni laba xayd wain kaanat xaa'ilan wahiya min dawaati اlxaydina ay tahay faciddatuha ثalaaثaةu quru'in waa saddex qar'i wahiya aladhaaru quru'duna waa duhriyaalo oo markaa laba xayd duhri kasta uu laba xayd u dhexeeyo wain kaanad haddii ay tahay sagiiratan mid yar ow aayisatan ama mid quusatay oo sinigii wakhtigii da'dii xaydku waa ka tagtay fa ciddatuhaa ciddadeedu alaaثatu ashhurin waa saddex bilood oo bilaha hilaaliga ah ayb haddii marka furiinkeedu iyo bisha awalkeedu iswaafaqaan waa kaa naco haddii la furo fii ahnaa'i shahrinna bil dhexdeed haddii la furana fa bacdahu hilaalaani laba bil oo yani oo dhalanayso gadaashiis yaa la rabaa nacam markii labadaas bil la helo wayukmalu lmunkasiru alaaiina yowma min ashahri araabic ayb bisha afaraadaa marka laga kamilaa markaayb ayb marka siyaabahaas adu saddexdaasay marka tirinaysaa oo waxa ah eh, bilood <coughs> ayb wاlmuطalaqatu midda la furay qabla dukuuli intaan la jimaacin ama loo galmoonin ka hor midda la furay qabla dukuuli bihaa intaan iyada la dukuulin ka hor tan la furay laa ciddata cidda calayha korkeeda ma ahaanin iyada tan la furay la furay marka waa qeyd maxaa baxaaya midda laga dhintay iyada ma ku jirto saan afar bil iyo tobanka waa gaari taas middan laakiin la furay ee aan loo tegin iyadoon loo tegin la furay taas cidda male yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtum اlmu'minaat ثuma طallaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhunna famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduunaha wa ciddaة اlamati addoonta ciddadeedana bilxamli uur ugu ciddo ah ka ciddati اlxurati oo kale mar hadday addoonta uur ku tirsanayso sida uur lama nus lagama dhigi karo uur mar hadday uur ku tirsanayso kalxurati oo kale waa ka ciddati اlxurati naagtii xuradaa ciddadeedii oo kale wa bilaqraa'i hadday ku tirsanaysa duhrigiina an tactadda inay tirsato waa biqur'ayni laba qur'i labo hal qur'i iyo bar ma la dhihi kara iyadana waa iska dhammaystire kan kan jaban waa la kamila waa la iska dhammaystira ayb markaasaa waxay ku noqona calaa haadaa labo qari bay samaynaya marka wa bishuhuuri bila markay ku tirsanaysana can ilwafaati midda laga dhintay xaggeeda an tactada inay tirsato waa bishahrayni laba bilood iyo khamsi layaalin shan habeen addoonay ahayd waa laga dhintay waxay samaynaya marka laba bil iyo shan habeen ile midda xorta afar bil iyo tobanay ahayd nus uga dhig wa cani طalaaqi furiin midda markaas yacnii xaggeed ka tirsanaysana bilana ay ku tirsanayso an tactada inay tirsato bishahrin wa nisfin bil iyo bar fain ictadad hadday tirsato bishahrayni laba biloodna kaana owlaa la kamilo nuska jabka ku jiro la dhammaystirana kaana owlaa waa habboon tahay ayb naagta marka muctadada maxaa u waajibaya iyada faslun wayajibu lilmuctadati muctadadii waxaa u waajibayo muctadadii day alrajciyati dalaaqeeda ou rajciga ahaa la soo ceshan kara yacni asuknaa baa u waajibaya deegaan iyo wanafaqatu iyo nafaqo labadaasaa u waajibtay deegaan iyo nafaqo ayay leedahay waa middaas ayb wayajibu marka nafaqadii de nafaqadiina waxay ugu waajibaysaa weli naag la qaboo kale waay haddiiba zawjkii ou ceshadkeeda xaq u leeyahay deegaankiina marka askinuuhuna min xayثu sakantum wayajibu lilbaa'ini midda baa'inka ah oo dalaaq noqod leh aan ku maqnayn waa la furay dalqadii saddexaad baa ku dhacday ninkan maba soo ceshan karaba taasi waxaa u waajibaysa assuknaa deegaan duuna nafaqati nafaqo maya iyadoo ninka taas nafaqo kuma le waxay ku leedahay keliya deegaan bes guri unbo intay ciddada tirsanayso ijaar ama ha siiyo ama ha siiyo gurigeedii ay deganaydba ha u daayo ama deegaan unbaa laga rabaa midda duuna nafaqati nafaqo maya ilaa an takuuna xaamilan inay uur leedahay maahan hadday uur leedahay marka dee nafaqo waa yeelanaya wain kuna ulaati xamlin faanfiquu calayhina xataa yadacna xamlahunna marka sidaan waa sida cumarna uu ku tegey cumar bn khadaab radi allahu canhu madaa'ibtana ay u badan yihiin ayb shaaficina marka uu ku tegey waa sidaan iyaga marka askinuuhuna min xayثu sakantum taas iyo waxyaabaha marka iyo nafaqadii awal waajibaysay iyo meelahaas ay qabsadeen xadiid marka laakiin waxaa jira faadimo binti qays nebiga ay ka warinaysa sala allahu calayh waali wasalam oy leedahay ninkaygiibaa dalqad saddexaad igu furay oo iigu harsanayd nebiga markaa nafaqo yar bay ii soo direen dadkiisii nebigaan u tegey markaasaa nebiga sala allahu calayh waali wasalam iima xukuminay tiri laa nafaqa walaa suknaa deegaan guri iyo biil midna nebiga iima xukumin khalaas bis saa darteed marka waxay dhihi jirta naag la furay oo aan la soo ceshan karin oo dalaaq baa-ina ku jirto ciddadeeda wax lagu seenaayo male laa nafaqa walaa suqnaa ninka laguma laha waa masalada marka cumar ay ku doodeen waay iyada faatima binti qaysaa sidaa dhehaysa ka warranaa layidhi markaasuu wuxuu yidhi laa nadacu likitaab illaahi laa nadacu kitaab allaahi liqowli imra'atin laa nadri axafidad am nasiyad kitaabka ilaahay waxa ku yaalla naag warkeed mauga tegaynu yidhi aanan ogeyn inay xafiday inay ilowday yani isaga wuxuu is yidhi inay iska ilowdaa laga yaaba ama si kale iyada wax u qaadatay markay iyada maqashay iyadiina waxay tihi baynanaa wa kitaabullaahi nacam annagai adinka kitaabka alle iskeenay tihi marka nacam ilaahay marka wuxuu leey laa tadri lacala allaha yuxdisu bacda dalika amran ay amrin yaxdisu bacda ahaaliati nacam ciddadii hore rajcada waxbaa soo noqon karo ninkii naagta inay soo ceshtaa laga yaabay iyo ilaahay wuxuu leeyahay laa tadrii ma ogid lacallallaaha alla yuxdiu inuu soo darisiinayo bacda daalika furiinkaas ka bacdi amran arin oo ninkii naagta inuu iska soo raboodo soo ceshto dalqadii saddexaad kadib waxa soo darinaa maxay tahay bay tiri marka oo ilaahay uu keenayo marka iyada waxay tiri kitaabka allana ma sheegaayo oo idinka unbaa ka fahamteen hadday xugun tahayna nebiga ananuu wuxuu igu xukumee nafaqa la-aan iyo wax la-aan aldaahir marka wallahu aclam xadiidkeedaas marka in la qaataa fiican ile naskaa looga tegi maayo wax kaleen qaar baa marka waxay yidhaahdeen naagtan nafaqada wax loogu diiday macno kale waayo iyada kaanad lasinatan naag waxay ahayd carab dheer oo dumaashiyaalkeed iyo dadka xididka la ahaa isku dhiboodeen marka saas uga riday rasuulka sala allahu alayh waali wasalam warkaasna war laga fiican yahay waay maxaa yeelay naagta faadimo binti qays kaanat min almuhaajiraati اlwal haween marka waxay ahayd fiqhi u saaxiiba salaax iyo wanaag u saaxiiba mana lagu sheegin hadda ka hor waxaas nacan iyaga marka xadiidkan markuu ka hor yimid ayaa bacdi taabiciin iyo saxaabada qaar ka mida iyo ay yidhaahdeen lacalla saas inay tahay markaasay ku tuureen warkan sax maaha marka ibnulqayim aadu uga dagaalamay kitaabkiisa zaadulmacaadka ayb xujaj fara badanna waa keenay almuhim khulaasat اlqowl naagta haddii dalaaq baa-ina ay ku maqan tahay furiin iyo deegaan midna inaysan lahayn taasaa xadiidka ku cad nacam nebiga sala اllahu alيyه ali wslam loo tiiriyey nacam wayajibu calى اlmutawafaa canha midda xaggeeda laga laga dhintay waxaa u waajibaya waxaa ku waajibayo alixdaadu baa ku waajibayo asay inay basaasato ziinada ka dheeraato afartaa bil iyo tobanka ama inta ay xamli hadday waddo intay ka dhammaynayso wa huwa alimtinaacu waa ka reebtoonaansho lagaay ka joogto min aziinati ziino iyo waiibi iyo iib wixii ziino la yidhaha curfan waa inay ka joogto ayb waiibi iyo iib barafuun udug ayb wacalalmuta marka dhar gaara ma jiro midab gaara ma jiro waa dhici kartaa midabyada qaar hadday ziino iyo dhaldhalaal iyo ku jiro waa ka dheeraaneen wacala almutawafaa canhaa midda xaggeeda laga oofsaday ninkeedii zawjuha wacala almutawafaa canhaa zawjuhaa zawjkeedii tii la oofsado xaggeeda laga oofsaday korkeeda iyo walmabtuutati iyo midda markaa mabtuutada ah almabtuuta marka waa midda dalaaqeeda la dhameeyey mulaasamatu lbeyti guriga joogiddiisa korkooda oo gurigay laasimayaan ilaa lixaajatin maahane wax usoo qaraabo wax siiyo haddaynan haysanin inay baxdo suuqeeda wax ka soo qaadato wax ka soo gadato way yeeli kartaa laakiin hadday haysato maya inay guri ka baxda ma aha ayb siyaabahaasuu marka sheegay meeshaan asayda marka maracad iyo shardi ma aha naagtii marka waa qubayso kartaa dadka qaar waxay u haystaan inaynan qubayso karin ayb wax aan marka hadday isku nadiifiso wax aan lahayn caraf iyo aan lahayn inay isku nadiifiso shanlaysato waxaas waa u bannaan yihiin waxaa la diidayaa in barafuun iyo udug iyo catar iyo waxa ay ku shanlaysato iyo yaa laga reebaa ayb indhakuusha iyo waxyaabahaas oo dhan waa iska dhaafaysaa ilaa inay daruuro u geysa maali hadday daruuro u geysa waa marsane waa iska dhaqaysaa maalinkiina ayb marka axaadiid fara badanaa ah, macnahan ixdaadka iyo asayda iyo ku soo aroortay naagtii rajciyada ahayd oo dalaaqii rajciga ku jirtay iyadoo rajciyaha haddii ninkeeda ka dhintana waxay aadaysaa marka ciddat lmutawafaa canha iyadanaagtii waa la furay iyadoo usbuuc furan aan ninkii dhintayba rajcana waa ku lahay ciddadeedii hore meeqay ahaa lahayd saddex duhri waa ka tagtay hadda marka waxay aadaysaa marka tii ciddatulwafaat ile naag la qabo kale la xugun tahay afar bil iyo tobankii bay aaday ziinadiina waa ka dheeraanay waktiga uu ninka dhinto ogaalki uu ninka dhinto iyay saydu bilaabmaysaa sida xooga badan oo maalan haddaysan maqlin iyada ninkeedii ee la yidhah dad markhaati ay yidhahdaan ninkaagii dil ka hor u dhintay iyada marka markaas esayda waa bilaabaysaa ciddadee laakiin waktigeedu bishaas waa ku darsanay bishaas way ku darsanaysaa وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا